بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat almutafaqih casharadiisii sagaaliyo tobnaad uu inoo soo jeedinayo sheekh maxamuud xaleyka xafidahu llah falyatafadal mashkuura الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على خير الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة ورسول الهداية وعلى آله وصحابته طيبين طاهرين ثم ما بعد قال المؤلف حفظه الله ثانيا باب الخيار فصل كلباد كتاب البيع وحشيخ كغه الله باب الخيار khiyaarku waa labadii qof ee wax kala iibsaday dowrkii u furnaa qof waliba khiyaar buu leeyahay dowr buu leeyahay labada qof ee wax kala iibsanaya marka qof waliba wuxuu awoodi u leeyahay inuu beycii haddii alla idmaayo ilqeeyo oo yidhaahdo beecii haddii alla idmaayo anigu waan ka baxayaa xilli la ogyahay oo beecii markaa ay fasakhaan ama beecii uu socdo wa fiihi waxaa ku sugan baabkan gudihiisa daabidun waaxidun hal qaacido ayaa ku sugan aqsaamu alkhiyaari sabca khiyaarka beeca ka furani toddoba weeye waa wax isu eg eg si fiican u fiiri marka kitaabulbeyca si fiican haddaan loogu fiirsan oo masaajidka aada loogu fiirsan waa isu egegyahay waa isdhexgalaa inta badan kutubta fiqigana isaga iyobaa ugu adag khiyaaru lmajlis ka u horeeya waa khiyaarka la yidhaahdo khiyaarulmajlis oo labadii qof ee wax kala iibsanayay waxay khiyaar leeyihiin golihii ay wax ku kala iibsadeen intay fadhiyaan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi albayacaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqaa labadii qofay wax kala iibsaday khiyaar iyo door bay leeyihiin intii aanay kala dareerin oo aanay kala tegin xadiid kale wuxuu ahaa idaa tabaayaca arajulaani fakulu waaxidin minhumaa bilkhiyaar laba qof hadday wax kala iibsanayaan mid waliba khiyaar buu leeyahay maa lam yatafaraqaa wa kaana jamiican hadaanay kala tegin ayna wada joogaan labadoodii aw yukhayaru axaduhuma aw yukhayiru axaduhuma alaakhar ama labadooda mid ka mida ka kale aanu door gelin fain khayara axaduhuma alaakhar haddii labadooda mid kamida ka ah kale uu ikhtiyaar geliyo khiyaarkiisa siiyo war shaygan iibso aniga hadhow igulama soo noqotid iibso shaygan ama ka tag haddaba khiyaar baa leeda oo fatabaayaca calaa dalik oo sidaa wax ku iibsadaan buu nabigu yihi caleyh salaatu wasalaam faqad wajaba albaycu bayci waa waajibay wain tafaraqaa bacda an tabaayaca hadday kala tagaan markay kala iibsadeen kadib walam yatruk waaxidu minhuma albayc labadoodii mid ka midana bayci aanu ka tegin faqad wajaba albaycu bayci waa waajibu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam marka suuradiisu khiyaaru majlisku waxa weeyaan haddii <clears throat> beecii labadii qof wax kale iibsanayay iijaabkii iyo qabuulkii hadday dhacaan oo qofna lacagtii bixiyo qofna silcadii u qaato oo kii bacmishtarka ahaa iyo kii kale ee haddii alla idmaayo majliska fadhiyeyba ay sidaa ku kala tagaan ay muxuu ahaa majliskii ku kala tagaan oo bayci iyo caqdigii uu sidaa ku guntamo qof waliba oo labadoodaa wax wada iibsaday ka mid ah wax kala iibsaday ka mid ah xaq wuxuu u leeyahay inuu baycii socodsiiyo oo sidaa arrintu ay ku faasaxanto iyo inuu haddii alla idmaayo uu ka baxo maadaama uu golihii joogo oon weli golihii aanu ka tegin oo meeshii wax lagu kala iibsaday ay joogaan de markaa maslaxadda ku jirtaa maxay tahay maslaxadda ku jirta waxa weeyaan waxaa dhici karta qofkii qofka kale wax ka iibsanaya golaha la fadhiyey in shaygii degdeg intuu u qaato haddii aan la idmaayo in shaygii si degdega wax ugu yimaadaan baa dhici karta labada qofkii wax kala iibsaday ijaabku iyo qabuulku dhacay oo qofku is war shaygan maad ka qaadi aad kaba noqotii bayciisa inuu qofku is yidhaahdo waa suuragal oo markay u muuqato maslaxadiisu inay tahay beeca iska daayo ama ay u muuqato maslaxadiisu inay ku jirto inuu shaygan iibsado marka qofkii uun wax dib iska odhan lahaa xilli uu maaragtay haddii aan idmaayo is isqaabqaabayn karo oo wixii la wareegi karo ama wixii uu ka noqon karo jaaniskaas waa inuu qofkii helaa jaaniskaas waa inuu qofkii helaa taasaa markaa khiyaarulmajlis loo yidhi rasuulkuna sal alla alay wasalam uu lahaa hadii lidhi maayo maa lam yatafaraqa weyaan ama waxaaba laga baqayaa qofkii mushtarka ahaa ee wax iibinayay inuu wax ku ogyahay meeshan oo uu jaaniskii kaga faa'iidaysanayo qofka kan uu isleeyahay si degdega qofkan isaga fasaxa marka waa ka xaaraan masaladaasi culimmadu waxay isku khilaafeen khiyaarka majliska ka furani waxa uu yahay qaar waxay yidhaahdeen kala tagga maxaa lagu qiimayn karaa sida ugu raajixsan qaar waxay leeyihiin hadduu guri yar ku jiro waa inuu dibadda usoo baxaa qaar waxay leeyihiin haddii gurigu weyn yahay waxna ay gudihiisa ku kala iibsadeen waa inay haddii alla idmaayo gurigii gudihiisii laba meelood kala tagaan oo kale laakiin masalada sidaas raajixa waxaa weeyaan in kala tagaa labada qof wax kala iibsaday ay kala dareerayaan oo kala tegayaan curfigaa loo celinayaa curfigaa loo celinayaa iyo caadada laba qofoo wax kala iibsaday oo kala tegay oo qof waldantiisii kana uu alaabadiisa lasii joogo kana dantiisii uu raacday waa qaab caynkee abay taasi ku dhici kartaa curfiga deegaanka la joogo ayaa loo celin karaa wixii curfigaasi kala tag uu u ictibaariyo ama u tixgeliyo taasaa haddii alla idmaa la socodsiinaya marka dee buyuucdoo dhan buu ku sugan yahay hadday tahay sulxi iyo hadday tahay beec iyo hadday xawaalo tahay iyo hadday guryo iyo meelo la kiraysanaya ay tahay wixii heshiisye ah ee wax lagu kala qaadanayo khiyaarulmajlisku waa soo gelaya wixii laakiin heshiis ahoo laasim ah oo isagu aan ciwad looga qasdaynin sida nikaax oo kale iyo khulcigii iyo wixii la midka ah khiyaarulmajlis isaga kama furna khiyaarumajliskii kama furna oo hadda dee ninkii gabadhii isguursaday ee golihii laysugu yimi ee ardaa dhigay ee labadii reero labadii qof isu guuriyeen markii suuqii la kala tago oo lasu soo noqdo hadhow or waa ka noqday hadii hala idmaayo waa ka noqday guurkii ha laysoo celiyo khiyaarkaasi kama furna in masbaab kale loo gala mooyaane markaa oo qawaacid sharciga kale lagu fadhiisiiyo mooyaane wuxuu yihi sheekhu marka khiyaaru lmajlis baa ka mid ah athaani ka labaadi khiyaaru shardi waa khiyaarkii ku xidhnaa shardiga khiyaar iyo door qofku uu leeyahay wuxuuna doorkaasi ku xidhan yahay shardi buu ku xidhan yahay shardi buu ku xidhan yahay oo waxay noqon kartaa labadoodii inay shardi wada dhigtaan labadoodii inay shardi wada dhigtaan ama mid labadoodii ka mid ah uu shardi dhigto oo yidhaahdo shaygan waan kaa iibsanayaa laakiin muddo saddex maalmood ah waxaan shardisanayaa inaan iska soo eego shayga kale ama kii wax iibanaya wuxuu dhahayaa shaygan iga iibso lacagtiisu waa qaali shaygan maxaa dhacay waxaa lagu ogyahay wanaag badan falaastaa iga iibso oo biyaha lagu shubo ee kululi ma qaboojiso haddii kuwo qabow lagu shubana ma kulaydhiso labadaba kuleel iyo qabow waa aqbashaa iga iibso waa imisa waa toban dolar toban dolar baa waa kaa iibsanaya waxaa shardi xitaa aan kaaga dhigayaa habeeniya maalin baad fasaxaysataaye iska soo eeg waad qaadata shardi baa ku xihan soomaali habeeniya maalintaa haddii aad la dhaafto shaygaasi waa kaa iibsanya muddo dhaaf baad datay sooma hadi ama adigiibaa shaygii iibsanaya mase waxaad ku tihi rikoorhkan rikoordhadii iminka tayadoodii ma wacnaa waan kaa iibsana waa imisa waa labaatan doolar waayahay waxaan iska soo eegayaa laba habeen iyo laba maalmood baan haysanaya waa soo dhegaysanayaa idaacad iyo muxuu ahaa rikoord ahaan oo u isticmaalaya labadaba hadduu qanciyana waa kaa iibsanaya hadduu iqancin waayana waa kuu soo celinaya lacagtaydii baan leeya waay marka de wax ceeba waa inaadan usoo yeelin oo in waa inaadan usoo yeelin sooma hade inaad xifdisaa haddii muddadii markaa ay dhaafto shayga waa kaa iibsanya soomaha haddii muddadii iyadoo aan dhaafinna aada adigu qof kasii iibiso ama qof hadyar u siiso ama qof u hibayso ama aada waqafto ama lagaa xado intaba soo kaama iibsan adiga de ya intaadu kaa iibsan yahay saa wala soco wuxuu yidhi marka khiyaaru shari shardiga khiyaarkii ka furnaa waa in ay labadoodii shardi ku dhigtaan ama mid labadoodii ka mida ama baa'icii ama mushtarkii uu shardi dhigto muddo la garanayo hadday muddadu dheeraato xitaa waa bannaan hadda labayn inagu sheegnay maalin soomaa subuuc baa loo qaban karaa dee waa muddada labada qof laba waxay ku heshiisa wey soo maahad waa la dheeraan karaa muddada dila muddadaa markaa haddii qofkii qaatay uu ku soo celiyana lacagtiisii buu leeyahay haddii aanu soo celinna oo muddadii ay dhaafto shaygii waa kaa iibsan yahay haddii iyadoo muddadii aan dhaafinna si kalla waa kaaga iibsani karaa wuxuu kaaga iibsani karaa muddadii oon dhaafin usbuuc baa laguu qabto saddex cishe markaad haysay baa shaygii aad cid hadyad uga dhigtoo siisa adna qof baa shardi kula jirta sooma hadee marka mar haddaad ku tasaruftayba wixii waa kaa iibsanya somaha de markaa ama cid baad ad sii iibisay ama cid baad ka kiraysay ama waa lagaa xaday ama haddii aan la idmaayo waad waqaftay muddadiina waa lagu jiraa muxuu noqday markaa dee waa socday soomaa beecaas beecaas waa intabihi intabi beecaas waa socday haddii muddadaa inta ka sokaysa uu qofkii waa ka baxay yidhaahdana waa banaanta soo de uu soo celiyo shardi maxaa ah inaadan iin usoo yeelin shayga daliilkiisu muxuu noqonayaa waxa uu noqonaya xadiidka bni cumar ina almutabaayiayni xadiikaasba ina almutabaayicayn bilkhiyaar labada wax kala iibsanaya khiyaar bay leeyihiin fii baycihimaa maa lam yatafaraqaa baycooda khiyaar bay ku leeyihiin intaanay kala tegin aw yakuuna albaycu khiyaaran maalshahidku waa halkaa sooma aw yakuuna albaycu khiyaaran ama baycu uu yahay khiyaar uu yahay waa khiyaaro shardi la sheegay marka marka laasimi mayso baycaasi labada qof ee beyci ma laasimayo u dhaxeeyey ilaa ay dee kala tagaan oo golihii ku kala dhaqaaqaan ilaa ay kala tagaan haddii mid ka mida uu shardisto ama labadoodii ay shardistaan shardi khiyaar muddo la garanayo khiyaarkaasi waa ansaxayaa su-aal baa iman karto oo su-aal baa iman karto waxaa la dhihi karaa halkaas fiirsaa qofkii soo galay qofka baxaba hadaad eegtid darsiga waa ka dhacaysa si fiir su-aal baa iman karto waxaa la dhihi karaa khiyaaro shardigu ma bacda alcaqdi baa qofku geli karaa mise maca alcaqdi buu geli karaa mise qabla alcaqdi buu geli karaa so saddex maaha labadaas khiyaaro shardigii shardiga hadda soo fahamtay soo maha shardiga qofku ma wuxuu dhigan karaa markay wax kala iibsadeen intaanay golaha ku kala tegin kadib mise wax wada iibsigii wada ay wax kala iibsanayeen baa laysu dhexgelin karaa warka markii la kala baayacay oo sheega waan kaa iibsanayaaye qiimihii waan kugula heshiiyey waa ogolahay laakiin de waxaad iigu dartaa labada saddex cisaan kasoo tijaabiyo maca alcaqdi sama markaa caqdigu la socda ama qabla alcaqdi war shaygaasi waa imisa waa toban doolar anugu shaygaa waxaan kaaga iibsanayaa haddii alla idmaayo anigoo laba cisho iska soo eega marka intaydan ku heshiin baad maxaad xidhatay mxua khiyaaro shardi sooma hadi marka waa banaan muxuu ku banaan yahay qabla alcaqdi muxuu ku banaan yahay maca alcaqdi muxuu ku banaan yahay bacda alcaqdi waadix soomaha markaas marka intaas waa ku banaan yahay laakiin waxaa la rabaa un heshiiskaas inuu dhaco qabla an yatafaraqaa intaanay golaha wax iibsiga ku kala tegin goormuu hadii alidmaayo goormaa hadii alidma uu shardiga caynkaasi goormuu baabi'i karaa goormaa beecii ah idin xidhnaa goormaa uu meesha ka bixi karaa oo baabi'i karaa wuxuu baabi'i karaa maalan oo meesha ka bixi karaa haddii labadii qof heshiiska wada galay ee wax kala iibsanayay uu labadoodii mid ka mid ah heshiiskii markay xidheen oo maalmihii ku heshiiyeen intaanay meeshii ku kala teginba ayaa muxuu yidhi war anigu waaba ka baxayba waanba iska daayayba midaan garanayo oo aan maalmo haddii la idmaayo aan soo e-, aanan soo eegeegin ayaan doondoonanaya kan aanan garanayn maxaa igu wataba midhaa igu jabba midhaa laygaba xadba midhaa igaba lunba sooma dhici karta de marka kaba baxayba labadoodii markay heshiiyeen mid baa tuuray soomaa ka baxay markaas waa baxay warkaas ama labadoodii markay heshiiyeen naftu meel ma jirtay mid baa dhintayba markaasna waa buray sooma hadi ama haddii aan idmaayo labadoodii mid waa ku tasarufeen waa soconaya markaasina soconaya waay khiyaaru sharti baa ka mid ah khiyaaru khiyaarulabni abniga khiyaarkiisii baa ka mid ah abniga waxaa loo jeeda waynu soo marnaye beecii ama iibkii haddii ala idmaayo muxuu ahaa iibkii iyo beecii aada qof wax ka iibsanaysay iyo badeecadii oo haddii ala idmaayo khiyaano iyo dagid ay ku jirtay way qabni qof baa wax laga iibinayaa qof baa haddii ala idma wax ka iibinaysaa marka wixii lagugu dagay ee lagugu khiyaamay ee lagaa iibiyey ama lagaa iibsaday waa lagaa iibiyey ama waa lagaa iibsatay labadaa mid ma noqon karta khiyaarkii kaaga furnaa wey waa shaygii lagaa iibiyey ama aada iibsatay oo lagugu dagay adiga khiyaarkii ka furnaa maala waxay noqon kartaa dukaan baad haystaa waxaad ku iibsataa dar baad iibisaa kabaad iibisaa cadar baad iibisaa wamaa ilaa dalik shay adigu aada hayso oo dharka ka mid ah shiidkii oo kale ka soo qaad dharkii shiidka ahaabaa diricii meeshuu maalan konton kun ka ahaa ayaa wuxuu tegay boqol kun adna war ma haysidba ayaamka suuqa lama socotidba shiid badan baa soo jumlaystay buu kugu fadhiistay marka bahalkii waaba qaariyoobay oo meeshii loo safri jiray magaaladii lagaba soo waaba markaasaa wuxuu gaadhay diricii shiidka ahaa boqol iyo konton kun buu gaadhay adna xog ma haysa soomahade qof baa kuu yimi shiid maxaad haysaa de waxaan hayaa laba daaqado daaqadii waa imisa daaqadii de shan boqol baan kaa siinaya waa tusaale hadogo la lasii garan maayo shan boqol baan kaa siinaya daaqadii meeshii suuqana maxay ku taallaa sideed boqol bay ku taalla waa kacay soomaa bahalka isii buu ku yidhi labadiiba qofkaasi waa ku dagay soomaha ilanama socoti wuu ku dagay hadhow waxaad ka war heshay oo gabar baa iswareersoonaheede walaal ilaahay baa maanta khabar iisoo dirayo bahalkii igu fadhiyay iga bixi waaye mid unba alla iisoo dirareray oo maxaa lagaa siiya daaqadii shan boqol allana waa dhacan tahaye madaa war hayaba waa lagu dhacaye oo toddoba boqol sideed boqol marayaae markaasaa raacdo gashay khiyaar baa markaa kuu furan khiyaarkaasi muxuu yahay inaad sidaa aad ku fasaxday aad faraha kaga qaado raalli ku noqoto iyo inaad tiraahdo war la alaabtaydii ii soo celi lacagtaadi hoo ama inta ka dhiman ee suuqa laga siisto isii lacagtaydi warkaas macadiis kaa maxaa la yihahdaa khiyaaru lkadni wixii lagugu dagay ee lagugu khiyaamay khiyaarkii kaaga furnaa wey ne door baad ku leedahay sooma khiyaarkaasi waa laba si uun inuu maxay noqdo aada faraha ka qaado uu sidaa shaygaasi kuu dhaafay uu kuu dhaafo iyo inaad maxay tidhaahdo waxaygii isii oo lacagtaadii ama intii dheerayd ku soo daray soo khiyaar maaha de waxaas dhan marka qof waa la kala dooransiinaya khiyaaru lqabni ama khiyaaru shardi baa la dhaha si kale waa loo dhigi karaayo qofkii muxuu ahaa suuqa joogay ee haddii aan la idmaayo bariiska iyo baastada iyo sonkorta iibinayay ayaa loo yimid oo sonkortii baaba kacdo warma uu hayaba kabdadii shan boqoloo kun baaba gaadhayba isna wuxuu ku ogaa kabdadiio afar boqoluu ku ogaa hadhow sonkor ma haysa mid kaloo bakhaariy sonkor ma haysa ha intee kiish toban kiish kiishkii waa imisa afar boqol tobankan anaa kaa iibsada hoo lacag tirso ninkan marka calaa kiish muxuu ka faa'iidaya kan boqor sooma qofkan kale miskiinkan war ma qabto wey hadhow buu odhanaya tobankii kiish maanta tobankii waa laga iibsaday sokorta oo imisa lagaa siiya afar boqol boqolba halkaa baad ku leedahay shan baa la siinaya sokorti inay weli ilaa galabta sii kacdana waa la arkaa maxaad khiyaar u leedahay inaad raalli ku noqoto iyo inaad tidhaahdo lacagtaydii hala isiiyo hoo alaabtaadi ama aad tidhaahdo maxay war boqolkii iga dhinnaa melyan baan kugu leeyahay igu soo dir toban kiish bay ahaayeen khiyaarulqabni baa kaana la yidhaahdaa khiyaarka caynkaas oo kale ah rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayhi nin saxaabada ka mid ah oo xabaan ibnu manqid laohan jiray munqid la ohan jiray ayaa jihaadkii la geli jiray ayaa madaxaa juko gaadhay ninkaas bakar weyn baa madaxa kaga dhacay neerfayaashii madaxaa wax noqday wuuna ganacsadana ninku waa ahaa ganacsadana wuu ahaa neerfayaashin waxbay noqdeen markaasaa xoogaa garashadiibaa xoogaa si noqotay ilaa bani aadamku madaxaas ka dhaqaaqayaa markaasaa shaygii badeecadii iyo wixii la iibinayey ayaa marba si oo la khiyaami jiray inta badan rasuulku usoo cawday rasuulka ilaahayow aniga dhib baa haysta madaxiina waa ka siyeysnahay beeciina intaa dadkii waa khiyaamayaanoo wixii waxaan joogin baa layga siisanaya ana ma dareemaya rasuulka ilaahay rasuulku wuxu yidhi sal allau alay wasalam waxaad tidhaahdaa markaad dadka wax ka iibinayso idaa tabaayacta faqul laa khilaaba laa khilaaba markaad wax iibinayso waxaad tidhaahdaa warooy khiyaana ma jirta ogaada waryaal lay khiyaame sidaa dheh ilaa ninkii nin xisaabtii kala jaraya oo caynkan wax kala iibsanaya wey laakiin haddana de sidii baa maskaxda waxoogaa si aho ninkii nin dhaawaca gaaray wey marka waxaad tidhaha warooyin khiyaana ma jirta ogaada warooy ninkii khiyaamo anigu haysta aakhiro sidaa dheh marka waxay culimmadu isku khilaafaan khiyaarulqabnigu ma wuxuu gaar ku yahay haddii aan la idmaayo shay keliya miyuu gaar ku yahay mase wax alle wixii khiyaarulkabni soo galaaba waa socon kartaa a jamhuurtu waxay leeyihiin xanaabilada mooyaane jamhuurtu waxay leeyihiin wixii uu ku suurooba waa soo gelaysaa laakiin axmed bin xambal madhabtiisu waxay qabtaa iyadu saddex siyaabood keliya inuu ku suuroobi karo reer miyi reer magaal reer miyi wax u iibiyey oo ka hortegay iyo nin qof suuq wax lagu iibinaya intuu yimid dadka ku fallisay beecii iyo iibkii xeela caynkaas oo kale ah bay ku suuroobi kartaa ama qofkii mustarsilka ahaayo kii qiimo shay silca ah haddii ala idmaya qiimaheeda jaahil ka ahaa oo markaa qofkii qiimaha intuu u yimid weydiiyey ee yidhi intaa shaygaa maxaa la siinayaa waxaa la siinayaa intaa oo markaa kii dee wax lmushtara ahaana oo badeecadii jaahil ka yahy oo aanu garanaynin oo markaa intuu kaga qaato oo hadhow markaa isagu wax ka badan siisto saddexdaa qaybood bay ku ururiyeen lakiin jamhuurtu waxay leeyihiin waxa weye wuxuu ku suurooba waa uu soo gelaya araabicu kan afaraad khiyaaru tadliisi tadliiska khiyaarkiisii wey tadliiska waxaa la yidhahdaa waa iibkii waa yani shaygii iibkiisii laysu qariyey ceebtii haddii aa la idmaayo ku timi khiyaarkii ka furnaa tadriisku waxsiisaba oo wax la qariyaa la yidhahdaa shay baa lagaa qariyey ceebna shay baa lagaa iibiyey ceebtiisiina waa laguu qariyey khiyaarkii shaygii lagaa iibiyey ee in iyo ceeb lahaa ee laguu qariyey khiyaarkii ka furnaa wey khiyaaru tadliisi shaygii la qariyey ee cilada lahaa ee lagaa iibiyey khiyaarkii ka furnaa weya oo waxaa weeye masalan tadliisku waa ceeb la qariye eh wuxuu noqon karaa laba siyoodba waa noqon karaa laba siyoodba waa looga jeedi karaa iibka caynkan ah midda koowaad wuxuu noqon karaa qofkii wax iibinayay dukaanlaha ahaa ama bakhaarlaha ahaa ama suuqa waxbuu ku iibinayay haddii uu shay qof ka iibiyo dabeetana uu shaygaa qofka uu ka siiyo haddii uu ku siyaadiyo oo ka siiyo lacag aada u badan oo lacagta shaygan la siista aanu ahayn qofkani muxuu door u leeyahay inuu iska celiya sooma hadi shaygii ceeb male isagu laakiin xaggee ceebtu kaga timi shay magaalada toban kun laga siiyo buu ka tukun kaa siiya adiga waxbuu kuu qariyay somaa ninkaas marka laba siyood baa kuu furantay ama faraha ka qaad ama wixii uu kuu celiyey waad ka ceshanaysaa haddii ka waran la soco haddii ka waran shaygii kontonka kun la siinayey tobanka kun la siinayay konton kun uu kaa siiyo oo aad shaygii qaadato falaas buu konton kun kaa siiyey falaastaa waxaa la siiyaa toban kun tusaale waad ogow falaas waa lasi garan maayo waa tusaale un tusaalaha lagu fahmo maan isleeyahay falaas baad qof ka iibsatay falaaskii waxaa la siiyaa magaalada labaatan kunba dheh isna konton kun buu kaa siiyey intee dulsaarkugu ah soddon soo maaha hadhow baad falaastii shaah ku shubatay habeenkii subaxiina shaah baad ku shubatay barqadii baa lagu yidhi falaasta imsa lagaa siiyey konton baa layga siiyey warba oo ah. baalka labaatanka kun jooga meelo ka jabanna waa laga yaaba in la helee oo kontonkan yaa ku cameeyo indhaha haddii ala idmaa indhaha maarata ku qabtay waxaasaa qofkaasa cameeyanahay qabta iska celi ma sidaas ahaa waaye oo lacag laba falaas goysa iyo siyaadaba in la siiyey waad maydho waad masaxdayoo weelkii marada lagu masaxaad ku masaxdo tallada kusoo ridatay saad ula durduranaysa islaanti iga qaba falaas waa eegto falaasaa soo isticmaashay inu kaa qaban maayo bay tir waan isticmaalay laakiin waad iga qabanaysaa marka qofkaasi muxuu leeyahay isticmaalkii adigu aada soo isticmaashay labadaa waqti qiimihii uu kaa siiyey wixii kaa qaban karaad bixinaysaa konton buu kaa siiyey soo maa falaastaadiina hooq shan kunna gooto shan iyo kunna isii ama maxaa intaa loo goynaya marka xoogaagii shahaad ku shubatay sooma ad waa isticmaashay ama toban kun gooso afartankay kun isii xaq baad u leedahay waayo rasuulku salawatullahi wasalam aleh wuxuu yidhi laa tusiru libila waalhanama geela iyo lo-da yaa la gaagixin oo intaa neefkii caana yaroodka ahaa marka la iibinayo waxay sameyn hermiyigu hadduu caato yahayna biyaa laga dharginayaa haddii uu neefku caana lahaynna caawana neefkii la lisi maayo la godli maayo aroortiina lasoo lisi maayo laba caana ku gaaxday sooma hadi xalina gaax buu ahaa lama lisin saakin xoogaabaa isugu ururay hashii ama sicii ama ridiyo haddii alidmacnadu intaa leegto caana ka buuxo baa suuqii la keenaya soo maha qofkii arkaa marka muxuu moodayaa waa hal badisa soo maaha ama waa sac badiya ama waa rib badisa soo maaha dee qofkii saasuu ku iibsaday gurigiisuu geystay wuu ka lisay maasha allah hadhuub bay buuxisay laba koomboqaad ah galabtaa lasoo celiya hal lisaa la cadeeskaba waa kasoo bixi haafhaafba waa dhiiqi weyda haaf waa dhiiqi weyda bahasha waa laisu qariyay soo maaha qofkaasi marka maxaa la gudbo neefkii buu celinayaa laakiin caanihii uu ka cabay ee neefkan ka listay waa magdhabayaa wey soo maaha dee waa magdhabaysa amaa ilaa daalik marka falaastan shaaha aad ku shubatay adiguna ee kontonka lagaa siiy maxaad yeeli ya waad magdhabaysaa soo maaha de ilama socotaanba meelo kale ku jeedaan waa la magdhabaya la soco khiyaaru tadliisi kaasaa la dhahaa shaygii laysu qariyey ee ceebaysnaa ee lagaa iibiyey tadliisku waa qarine khiyaarkiisiibuu ka hadlaya halkan khiyaarkiisii weyaan alkhaamisu ka shanaad weli rasuulku salawat ullahi wasalaamu aleyh waxaa ka mida axaadiia ka sugnaatay salawatulahi wasalam kaa iyo axaadiis badan baa jirta oo arrintaas laga faa'iidaysanayo waa shay aan banaanayn marka adi khulaasata shaygii ceebta lahaa ee iinta lahaa ee lagaa iibiyey khiyaarkiisii wey hadde waxaa laguu soo sheegay midna mid lamid maaha sooma arag midna mid lamid maaha isagaa qaldami khiyaarul caybi shaygii inta lagaa iibiyey ceeb yeeshay khiyaarkiisii weeye kana maalan waxaa lagaa iibiyey falaastaba ku wadoo falaas baa lagaa iibiyey falaastii meel bay ka jaban tahay ama galkeedii saraa meel ka jaban ama haddii aan idmaayo waa lagu qariyo shaahay qaboojisaa ciladaasay leedahay dee marka wixii lagaa iibiyey ceeb buu yeeshay markaa soo maaha maxaad xaq u leedahay markaa door waxaad u leedahay inaad iska qaadato iska aamusto oral alleey habeenkii aakhiro iyo inaad maxay iska celiso door baad u leedahay haddii marka shaygii qofku uu kaa iibiyey mabiicda ahaa mabiic baa la dhahaa shayge baa'icna waa ka iibinaya mabiicna waa alaabta shaygii mabiicda ahaa ee lagaa iibiyey haddii aad ceeb ku aragto ceebtaasoo shayga waxtarkiisii waxyeelaynayso dee hoos u dhigaysa qiimo dhac ku keeni karta oo aanu ahayn shaygaa ceebta oo adigu aadan markaa de hore u ogeyn haddaad ogtahay qof badharee baa tahay soo maha adigu ma ogid shayga kan inuu iintan iyo ceebtan leeyahy soo maadan garan kadib isagoo laguu qariyay baa shaygii lagaa iibiyey khiyaar baa kaaga furan haddiise aada horay u og tahay dee waxaad ogeyd baad iibsato laguma qarin soo maha ceeb aada ogeyd baad ku iibta shayga marka qofkii haddii shay laga iibiyo shaygiina ay caybi ku timaado qiimihiisa hoos u ridi karta isla markaana qofkii wax iibsanaya laftiisu aanu waxaan ogayn raallina uu ku noqdo xilligaa haddii alidmay ay baayactanka labadoodii ku jiraan qofkii shaygaa laga iibiyey khiyaar buu leeyahay inuu beecii diidoo ka baxo iyo in maxay uu iska qaato labadaba khiyaar buu uleeyahay waayo rasuulku salawatulahi waslamu aleyh wuxuu yidhi laa yaxilu limuslimin baaca min akhiihi baycan fiihi caybun ilaa bayanahu lahu laa yaxilu limuslimin qof muslim ah xalaal uma ah buu nebigu calayhi salaatu wasalaam baaca min akhiihi baycan baaca min akhiihi baycan walaalkiibuu muxuu ka iibiyey bayc buu ka iibiyey sooma baycaasoo fiihi caybun ay caybi ku sugan tahay xalaal uma aha goormu xalaaloobaya ilaa bayanahu inuu caddeeya mooyaane warheeda anigu shayga aada raadinayso waan hayaa laakiin hal ceebuu leeyahay falaastaas aad raadinayso waan hayaa laakiin waxa weeyaan midda aan haya furkeedu waa kharaab qulaaladeedu wax ma qabto laakiin furkeeda saasay wacan aan ugu xidhmin ama shaahay qaboojisaa wamaa ilaa daalika de soo markaa ceeb maaha de u cadeeyey saas wey shaygii marka saa laysaga iibiyey shaygii marka shaygii ma layska iibin karaa shaygii ma la iibin karaa iyadoo haddii aan la idmaayo ceeb lagu ogyahay ama haddiiba la iibiyaba kasoo qaad waaba la iibiyey shaygii isagoo ceebi ay jirto haddii heshiisku dhammaystirmo ir hadii hadduu heshiiskii labadii qof ay shaygan ku kala iibsadeen uu dhammaystirmo qofkii waxaan iibsadayna haddii aan la idmaayo een la soo wareegay uu ogaa shaygan ceebta uu leeyahay heshiiskaasi wuxuu noqonayaa haddii aan idmaayo mid guntama ayuu noqonayaa oo labadii qof ay wax kala iibsanayeen waa u xidhmayaa wax khiyaar ahna kama furnaa waayo mxuade maceeb lasu qariyaa jirta aan ku celiyo siwaxan u fiiri labadii qof ee wax kala iibsanayay baycii ceebta lahaa hadday wax ku kala iibsadaan beecaasi ma guntamayaa mise ma guntamayo haygiiyo maciibtii mabiicdii oo ceebaysan waxaynu nidhi waa kala qaadaynaa masalada haddii beecaasi uu dhammaystirmo qaabkii wax kala iibsiga sharcigu u yaqaanay uu baycii ku iibsamo qofka shaygan iibsanayana aanu ogeyn isagu me uu og yahay dheh uu og yahay oo uu la socdo shaygan cilladda uu leeyahay heshiiskaasi wuxuu noqonayaa heshiis iyo bayc guntabay buu noqonayaa wax khiyaar ahna ugama furna waay de waxbaa loo qariyey jawaabtu waa maxay waa may weeyaan laakiin laakiin haddii qofkii shayga iibsanayay aanu ahayn mid og shaygan ceebta uu leeyahay markii uu shayga iibsaday kadibna uu ceebtii iyo iintii shaygan uu lahaa uu arkay horta beecaasi waa ansaxayaa xagga ansaxa laakiin beec guntamay oo socon kara ma aha khiyaar baa daba taagan soo mahad khiyaar baa ka furan beyci beec ahaan waa u ansaxay laakiin la odhan maayo waa beec idin guntamay oo kama hadli kartaan labadiinaba waayo ninkan waxaa badbaadinaya ceebtan haddii alima soomaalida waxay ku mahmaadaa in in xumaatay ninkeed baale ma ohan jiri mase cayn xumaatay ninkeed baale soomaalidu tidhaahdaa waa shay sharciga ah soomaalidaas qofkii leh baa waxaan iskala de marka qofkii khiyaar buu leeyahay inuu mabiicdii iska celiyo oo lacagtiisii uu qaato oo qofkii alaabtan ceebaysan lahayd lahaa uu ku celiyo iyo inuu iska haysto oo uu yidhaahdo war shayga kan haddii mar iintaa iyo ceebtaa uu yeeshay qiimihii aada iga siisay ma mutaysto haddaad boqol iga siisay shayga la midka ah ee aan iin iyo ceeb lahayn boqol waa la sistaa waa sax laakiin hadduu shaygani taa yeeshay qiimihiisii waxbaa iska dhimaya soo maaha boqolkaygii soddon iyo celi ama labaatan iyo celi hadduu diido lacagtaydii isii hoo alaabtaadi qaado marka waa soo soomaa marka ma fahamti waayo haddii uu haystana muxuu ku haysanayaa saddex suuro aan ku celiyo saddex suuro u kala qaad inuu celiyo koow lacagtiisii qaato labo inuu iska qaato oo iska samro faraha ka qaado soo laba maaha saddex inuu shaygii haysto oo uu yidhaahdo war shaygani markuu ceeb la yahay tusaale ahaan boqolku waa la siiyaa laakiin hadda ceeb baa shaygii ku timi hadday ku timi lacagtii wax ii celisa marka labaatan ii celi soddon ii celi hadba dee ceebtu intay gaadhsantah baa lagu qadaraya hadba intay shaygan ceebta ku timi intay la eg tahay baa lagu qadarayaa masaladaasi waa waadix soo maha waay asaadisu kan lixaad hadday maalan hadday iskhilaafaan bal ka waran maala waxayba isku khilaafeen labadii qof ee shayga kala iibsaday baa iskhilaafay anigu shaygan isagoon wax ceeb iyo iin lahayn baad iga qaadatay maye kaama qaadane wuu ceebeysnaa markii horeba soo halkaa khilaaf kama dhici karo anigu ceebtan kuma ogeyn alaabtii ka horeysay saasa iiga dhammaatay darsin dhan buu ahaa labadaa xaba keliyaa ka yaalla ama xabadadaa udambaysayba dambaysayba wax ciladaan baalka kuma ogin iyo oo adaa waxaan wixii baalka ku yimaada anugu isagoo wacan baad iga qaaday adigaa waxaa jeebkaaga u yahay sooma dhici karta arrintaas waa dhici kartaa sooma isna se hadduu yidhaahdo kana uu diido maxaa la yeelaya waay waxaa la yeelayaa haddii ninkan hadlaya ee mushtarka ah mushtarka waa kii wax iibsanayay baayicuna waa kii wax iibinaya inkastoo labada si loo isticmaali kara hadii la doono haddii ninkan waxa uu ku dacwinayo wax suuragala ah ay tahay wax suuragala ah oo macquula ah hadday tahay waxa weeyaan qowlkiisa waa la istibaarinaya haddaanu wax suurtagal a ahayn ninkan wuxuu ku hadlayo hadalka qofkii alaabtan iska lahaabaa la tixgelinaya marka waa fahan ma dhaaro baa la odhanayaa waana sida ay qabaan aimada saddexda oo dhanba maalik iyo shaafici iyo axmed bin xambal saasay qabaan waayo rasulku sal salaatulahi wasalam aleyh wuxuu leeyahy ida ikhtalafa almutabaayicaani hadday iskhilaafaan labadii wax kala iibsanayay ida ikhtalafa almutabaayicaan walaysa baynahumaa bayinatun way iskhilaafeen markhaatina ma haystaan soo ma wax cadaynana ma hayaan waana laskhilaafay walaysa baynahumaa bayina falqawlu hadalka la qabanayo maa yaquulu saaxibu silca falqawlu maa yaquulu saaxibu silca qawlka la qabanaya waa kee ninkii alaabta lahaa iyo qofkii alaabta lahaa hadalkiisaa la tixgelinaya hadday suuro geli weydo oo kii kale ku qanci waayana aw yataraadaani way la kala noqonayaan waa garta sooma way la kala noqonayaan oo waxaa loo rabaa adna lacagtaadi qaado adna shaygaaga qaado haddii laysku diido oo ila anigu shayga see u qaataa isagoo aan ilahayn ba aniga shayga layga qaatay meesha markaa dhaar baa imanaysa dhaar baa imanaysa sooma dhaar baa imanaysa markaa meesha khiyaaru lkhulfi fi sifa khiyaaru lkhulfi khiyaarkii ku sugnaa alkhulfu fi sifati shaygii sifadiisa laysku khilaafay shaygii la kala iibsaday ee tilmaantiisa iyo sifadiisa laysku khilaafay baayicii mushtarkii haddii ala idmaayo khilaafkaas khiyaarkii ka sugnaa oo maal qofkii baa'ica wax iibinayay iyo kii mushtarkaay wax ka iibsanayay ayaa alaabtii ay kala iibsadeen iibkii markuu dhacay kadib bay isku khilaafeen wax labadii qof haddii ala idmaayo hadalkoodii markay ay dacwiyeenna wax lagu dhegaysto meeshii waxn maaragtay qowl la tixgelin karo meeshii waa muuqan waayey marka dee halkaa khiyaar baa ka sugnaanaya laba suuraba waa yeelan kartaa in shaygii haddii ala idmaayo labada qof ay kala iibsadeen sidii qofkan shayga iibsanayay loogu tilmaamay uu shaygii u helo sidii loogu sheegay buu shayga u arkay ama haddii aan la idmaayo intii aanu shaygii iibsanba ayaa wax yar ka hor intaanu shaygii iibsan ayaa wax yar ka hor waxaa ku yimi haddii aan la idmaayo wax doorsoon ah iyo wax isbeddel ah baa shaygii ku yimi door wuxuu leeyahay markaa de inuu ka baxo dooruleey saas door u tusaale ahaan wuxuu noqon karaa suuraddiisu ninkana wuxuu doonay wuxuu doonay qofka kan inuu qofkan ka iibiyo sharaab ama wuxuu doonay qofka kan inuu qofkan ka iibiyo hilib hilib bisil baan kaa iibinayaa buuri oon hayaa waaye kii hayga kii hilibka doonayana hilibkii waa arkaa hilibkii wuu arkaa oo shalay buu hilibkaa arkay hilib freesho fiican baan ku hayaa oo geeri oo wanaagsan ama ari shalay buu hilibka arkay ninka in loo keenay markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi dee aanu hilibkii kala iibsanno waa ku heshiiyeen mise hilibkiiba waa qurmayba hilibkii shalay u arkay ee ninkan uu ka iibsa islahaa waxa weye hilibka isbedeli maayo si aanu isu bedelin anaa falankeeda gelaya tallaagad baan ku ridayaa waxbaan ku samayn wamaa ilaa daalik adigu hilib freshaad ah iga taqaanaa waay shalay ninkan hilib fresha ah inuu hayayna ninkan wuu arkay sooma hadi markaasuu hilibkii iga iibi yidhi lacagtii markuu siiyey ayuu hilibkii qurmay usoo saaray ama si usoo uraya hilibkii dadka waraana hilibka dee aanan ku heshiinay aan arkay shalayto midkan ma ahayn waa doodeen xaq wuxuu uleeyahay qofkii hilibkaa laga iibiyey inuu beyciisii ka noqdo sababtu waa maxay sababtu waa maxay yaa ka jawaabay muxuu ka noqonaya tagayur baa dhacay soo maha wixi waa qurmay dee ama waxaaba dhici karta labadii qofay wax kala iibsaday ayaa shaygii sifadiisa isku khilaafay wax hadda lagu kala saarana meeshii labadii hadal ay ku dacwinayeen waa muuqan weyday labadiinaba dhaartaa la odhanaya marka labadiinuba dhaarta mid wale wuxuu ku dhaaranayaa midka kale wuxuu sheegayaa inaan waxba ka jirin oo kiisa ay runtahay waafaan sooma mid wal muxuu ku dhaaranayaa ka kale wuxuu sheegayo inaana waxba ka jirin hadda maalan wuxuu yidhi ninkan shalay waan u imi waxaa igu wallaahi igu bilaahiya ninkaa shalayna aan u imi oo hilib fireeshaan hayaa inti ugu yiri aanku yidhi waan kaa iibsanayaa berito haddii alla ii ballan qaaday inuu maaragtay hilibkiioo fresh iga iibinayo saake waa kanoo hilibkii wuxuu keenay isagoo aan fresh ahayn waa kaa waxa uu sheegay ala waxa uu sheegayana waxba kama jiraan waa beenti kii kale sidoo kale midba mid buu dee wuxuu sheegaya anfiyey sooma ya taas maxaa ka furan markaa sidaa hadday arrintu noqoto midba midka kale labadaba khiyaar bay markaa leeyihin kala dareera nin wala wixiisa war cadkaaga suuce qaado war adna lacagtaadi la direer asaabicuka toddobaad khiyaarulkhulfi fii qadari amani khiyaarulkhulfi iskhilaafkii labadii qof wax kala iibsay iskhilaafeen khiyaarkii ka furnaa fii qadari amani lacagta qadarkeedii laysku khilaafay tii hore maxay ahayd sifadii tanna maxaa laisku khilaafay qiimihii baa laisku khilaafay soo maha laba qofaa isbaayacay markaasaa wuxuu yidhi haddii ala idmaayo shaygan waa imisa wey kaasuu yihi waa laba boqoloo kun waay laba boqol iyo labayo labaatan kun buu ku yidhi matalan kasoo qaad laba boqol iyo labayo labaatan kun ninkana muxuu uqaatay laba iyo labaatan kun buu uqaatay qaatay meesha maxaa ka baxay <laughs> labadii boqol soo wayse sii daayo labaiyo labaatanki buu soo dhuftay alaabtii hayay si ho ho labaiyo labaatanki war miyaad waa labaatanka waa maxay laba boqol labay labaatan war isbedel banidaa hadda soodii igu lahaa lacagta intaanan doon labaiyo labaatanku war kuma odhan laba boqol laba labaatan baan ku way iskhilaafeen maxay isku khilaafeen qiimihii ay shayga kala sisan lahayn soo ma labada shayna waa kala qaateen kaba soo qaad waaba kala qaateenba lacagtii marka laysu gudi lahaa labaiyo labaatankii igu qornaa waa kana iga masax walaal kas labay labaatanku muxuu ahaa o maxaad ku qaadatay dee shaygii aan kaa qaatay war shaygaasi laba boqol iyo labay labaatan baan kaa siiyey labay labaatan kaama sin anigu ma jirto laba labayo labaatan baad igula heshiisay aniga isukay bedeli maysa saasankaagas lacagtaadina waa taa ama qaada ama iska dib fooda la dira marka nimanka way iskhilaafeen soo maaha marka wuxuu leeya khiyaarulkhulfi khilaafkii laysku khilaafay fii qadari thamani lacagta qiimaheeda khiyaarkii ka furnaa si kale waa dhigi karna hadii la doono waxaa la dhihi karaa masalanba qof baa qof wuxuu ka iibiyey guri gurigii markuu ka iibiyey wuxuu ka siiyey shan kun oo doolar buu ka siiyey guriga qofkii markaa shantii kun oo doolar waa ku siinayaa insha allahu tacaala waa ka hadhow waxay isku khilaafeen lacagtii markii la kala lacagtii intii dabaldh lacagta laysa siinayay kii guriga lahaa wuxuu yidhi shan kun oo doolar baa anu gurigan kaa siiye kiina muxuu war igamaada sidee laba kun iyo shan boqol baad iga siistay ma labiya barh baad igu dallacday labiya barh baad iga siistay war kaama siina shan baan kaa siiyey waa la iskhilaafay ninkii gurigii waa degan yahay haddii markhaati cad iyo qoraal cad la hayo khilaafku waa dhammaaday soomaha markhaatina waa la waayey qoraalna waa la waayey meeshii wax qariino ahoo muuqdo oo wixii caddaynaya lama hayo haddii intaa la waayo wax xitaa lagu kala lagu kala sooco hadda hadalkoodii markay dacwiyeenna waa la waayey maxaa la samaynaya ya dhaardhade in hadda fiqiga waa ku baxaya waa la dhaaranaya soo ma dhaarb labadaba waxaa weeyaan gacantaa loo daraya kitaabka labadiiba labadiiba kitaabka gacanta loo darayaa oo dhaartaa la odhanaya muxuu ku dhaaranaya markaa mid walba ka kale wuxuu sheegayaa inaanay waxba ka jirin oo kiisa uu run yahay ku dhaaranaya waa faanta soo ma muxuu ku dhaaranayaa waxaan sheegayo waxaa igu wallaahi igu bilaahaya ninkaasi inuu iga siiyey laba kun iyo shan boqol guriga shantaa kun uu sheegayana waxba kama jiraan lacagta igu kordhiyey kii kale uu leeyahay waxa igu wallaahi igu bilaahiya ninkaas inaan ka siiyo shan kun oo dolar lacagtaa uu sheegayo aniguu doonaya inuu idhacay ninkaasi waxba inaanay ka jirin baan ku dhaartay mid waliba midka kale warkiisii wuu anfiyey isagana dacwadiisii wuu sugay saas weyaan markasaa hadday ku dhaartaan meeshii maxaa soo baxaya bayci waa fasakhmay marka bayci waa fasakhmay sooma wixi ay kala qaateen baa loo kala celinayaa maxaad ninkan adigu ka qaadatay oo kugu maqnaa adigu aniga laba kun baan hore u qaatay kunkii keen gurigaaga aado waradna kunkaaga aado halkaa ka baxa wii waa fasmay soma de marka ma fasay meesha waxaa u daliila rasulka sal ala sl wuxu ida ikhtalafa almutabaayicaani labadii wax kala iibsanaya hadday iskhilaafaan walaysa baynahumaa bayina wax caddayn ahna labadooda aanay haynin falqawlu maa yaquuluhu saaxibu silca qawlka la qabanaya waa qowlkee ninkii alaabada lahaa qowlkiisaa la qabanaya hadii qowl laga qabta la waaye ka waran aw yataraadaani way kala noqonayaan labadooda kala noqoshada marka maxaa ku liaaqan maxaa ku lifaaqan de dhaar soo maaha de dhaar baa ku lifaaqan dhaar baa ku lifaaqan oo rasul sal ly slam baa tuu lahaa ida ikhtalafa almutabaayicaani walaysa baynahumaa bayina wlmabiicu qaa'imun bicaynihi wlmabiicu qaa'imun bicaynihi mabiicdiina waa joogtaa oo masale muhima ah xadika wuxuu sheegayo marka aynu ka hadlayn hadda aynu sheegayno maxaa meeshii jooga oo weli yaala shaygii la kala iibsaday baa weli nool oo meeshii jooga falqawlu qawlu lbaaic qawlka qowlka baaica iskaleh kii wax iibiyey ama mabiicdii bay la kala noqonayaan haddii mabiicdii la waayo ka waran haddii mabiicdii la waayo ka waran waxay noqonaysaa mar haddii mabiicdii la waayo qofkaasi wuxuu ku dhaartay baa dhaarta laga siinaya dhaartaas ku go-aya ila dhaar meel ka dambaysa loo qaada miyaa jirta waxaa hadduu inkirna isagaa ku gubanaya aakhira soo maha isaga waxaa ku gubanaya marka hadduu inkiro isagaa ku gubanaya aaliyan haalisan qodobka saddexaad baabu riba haalisanka saddexaadi waa baabu riba ribada baabkeedii weeyaan wa fiihi baabkan waxaa ku sugan hamsu dawaabida shan qaacidaa ku sugan baabulkhiyaarka waa soo fahnay soo maha kan waxaa ku sugan shan qaacido ribadu xagga luqadda waxaa la yidhaahdaa lacagta oo laysku kordhiyo iyadoo muddada dib laysugu dhigayo layskana sugayo lacagta oo laysku kordhiyo oo qofkii daynta lagu lahaa wixii la daymiyey ama lacag in waxa noqotee laysku kordhiyo lacagtii haddii ala idna maalan waxaad ba qaadatay adigu <coughs> qofba waxaad ka qaadatay alaabka ama ahatay oo boqol kun buu kaa siiyey markaasaa wuxuu ku yidhi haddaa hadda isiinaysana waxa weeyaan de boqolkaa kun baad isiinaysaa boqolka kun isii hadda mahay deen iga dhig waaye bil kasta haddaad keeni weydo laba kun baa toban kun baa ku fuulaya bu kuuri soo riba maaha de lacag wax ay kusoo gashay iyo yari iyo wuxuu kaga shaqeeyey iyo wuxuu ka faa'iiday aan la garanayn buu qaadanaya waa xaaraan di lacagtaas soo maa marka lacagtaa ziyaada xaaraan bay noqonaysa ama qof baa tiri kiish dhuxula isii raafid waa ku siinaya kiishka dhuxushaa qaado laakiin hadhow markaad ii keenayso laba kiish baan kaa rabaa anigu kiishkan kugu lahaa ka kale bal warkiisu ka baxa bal kan kale muxuu yahay soo ribo ma dee marka waa ribo marka allah subxaana watacaala waa tuula yamxaqu allahu riba wa sadaqaat ilaahay ribada waa tirtiraa sadaqadana waa kobciyaa aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas alla wuxu uhi subxaana watacaala kuwa ribada cuna xabaalaha markay kasoo kacayaan oo laga soo saarayo buu alla ka warramo wuxuu yidhi xabaalihii kasoo bixi maayaan ilaa sida uu qof shaydaan derderay oo kufaakacaya oo dawaqsan iyagoo saasoo kaleo wareersan bay xabaalihii kasoo baxayaan bu alhi subxaana wa watacaala qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laysu geeyo guud ahaan laba qolo ayaa nusuustu sheegtay ilaahay inuu la dagaalamayo laba qolo aa nusuustu sheegtay qola waxaa sheegtay qur-aanka baa sheegay qolana waxaa sheegay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam qolada uu qur-aanku sheegay waa kuwa ribada cuna oo alle uu caddeeyey waa aayadda keliya qur-aanka ku jirta ee alle uu ku sheegay inuu la dagaalamayo kuwa ribada cuna subxaanahu wa tacaala allah waatuu leeyay fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulih qur-aanka weligaa ku arki maysa aayad kale oo ilaahay uu xarbi iyo dagaal lafdigaa u adeegsaday inuu ku qaadayo qolo aan qolada ribada cunto aan ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wadaruu maa baqiya min arriba in kuntum mu'miniin dad yahow muminiinta ah alla ka cabsada oo wixii ka haray ribada ka tago iska daada ilahay taqaana muminiintii haddaydan sidaa yeelin fain lam tafcaluu fa'danuu ogaada bixarbin min allahi wa rasuulih alle iyo rasuulkiisu dagaal gaashaamanna idinku qaadayaan ogaada wain tubtum haddaad tooba keentaan oo ribo kasoo noqotaan oo dadna aad deen ku leedihiin maxaa la yeelayaa falakum ru'uusu amwaalikum raasumaalkiibaad leedihiin raasumaalkiibaad leedihiin maxaa kaa maqnaa boqol baa kaa maqnaa laba boqolna qofka waa kula heshiisana u keento boqolka dheeraadkaa tuur raasumaalkaaga qaado bal diinta qiimaheeda fiir raasumaalka xitaa laguma diidin adigoo beec xaaraana wax ku iibiyey ayaa haddana maxaa lagu badbaadinaya adduunkaagii aakhiradaada lagu badbaadinaya raasumaalkii waa kuu jira falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun idinkana inaa wax dulmisaan lama rabo idin dulmiyo lama rabo weeyaan qolada kale ee diintu ay dagaalka in lagu qaadaya uu sheegtay xadiidka xadii xadiiu qudsi abaa ah sheegay man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi baa alla yidhi subxaana wa xadiiu qudsi weli awliyadayda ka mid ah qofka la dagaalama qofkaasi waxaan ogeysiiyey dagaalnaan ku qaadoon alla yidhi subxaana wa tacaala marka labadaa qolon baa ribadu sheegtay xadiidkiina wuxuu ahaa rasul sal ly slam dunuubta waaweyn markuu tirinayay muxuu ku daray waaklu riba ribada cunitaankeeda dunuubta waaweyn bay ka mid tahay rasuulku salawaatu llahi wasalaamu aleyh ka ribada cuna iyo midka cunsiiya iyo ka raaniga qora ribada iyo waxyaalaha ay ku shaqayso iyo midka markhaatigiisa ah iyo ka qaada iyo ka dejiya waxaas ah dhan waxa ka shaqeeya malcuuniin wey wahum sawaaun buu nabigu yii salawatu llahi wasalaamu aleyh weli rasuulku heer khatar uu gaadhsiiye wuxuu yidhi arribaa alaaثuuna wa sabcuuna baaban ribadu waa saddex iyo toddobaatan baab aysaruhaa mila an yankixa arajulu ummah subxaan allah ta ugu sahlani waa inuu ninku hooyadii guursada buu nabigu yiri salawatulahi wasalaamu aleyh wax la yaab leh bal meesha la yidhi ribadu waa saddex iyo soddon baab baabka ugu sahlanna nin hooyadii wax u doontay nin hooyadii wax u doontay ma meel ka saraysaa jirta khatarnimada ma jirta nacuudu billaah marka sharaaicdii islaamka oo dhan waxay isku waafaqday ribadu inay xaaraam tahay sababta loo xaaraameeyey sharcigu marka waxaa laga dheeganayaa dhowr qodobba waa laga fahmi karaa waa marka koowaade colaad baa shacabka shacabka dhexdiisa colaad baa ka abuurmay qof danaysan ookii war kiish dhuxula isii oo aad tidi kiishkan qaado hadhow markaad ii keenayso laba kiish baan kaa rabaa soo ma aha dee haddii ala idmaayo soo dictaatornimo maaha ummad aad baabi'inayso oo dhaqaalahooda la dagaalamaysa masaakiin ah colaad shacabka dhexdiisa ka dhacdaa oo dhaqaale ku salaysan iyo nololeed ayaa horta ku sugan oo taasaa sharcigu u diiday waxaa sharcigu u diiday waa wado aad moodin noocma isticmaar ah gumaysi oo kale ah gumaysi qof hanti aadan kulahayn baad khasab igu keen leedahay qof baad qof garmadaa kule labada kiisho dhuxusha kiish baad ku leedahay soo nooc isticmaar oo gumaysiya dee maaha taana waa waxyaaa loo diiday ka mid waxaa ka mida ah maalan oo kale micnihii wanaagsanaa ee sharcigu uu qabay ee amaahdii wacnayd ahayd oo gacmo isdhaafsibayba dii alla idmaayo gacmo isdhaafsibay kalgacaltooya ka dhalataa gacmo la isdhaafsadaybaa kalgacaltooya ka dhalataa waxaysa siin is-amaahin tii qiimaha lahayd ayaa meesha ka baxaysaba macaamil kale oo cadaawad ku salaysan baa meeshii soo gelay taana waa loo diiday waxaa loo diiday haddii ala idmaayo waa arrin keeni karta in haddii ala idmaayo ay ummadda ugu gacan sarreeyaan oo ugu taag eh, mxuu ahaa ugu maaragtay ala idmaayo ay ku waxyeeleeyaan inta fuqarada ah inta hantiilayaasha ah ee dadka u sarreeya waxaa ribada loo diiday qofka muslimka hantidiisa iyo maalkiisa inaan lagu cunin baatil inaan lagu cunin waa fara badantay adigu waqtigaan saamaxayne meelaha isaga dhaafa adaabid lwal daabidka koowaad arribaa ribadu nawcaani ribadu waa laba nooc laba nooc wey fadlun wa nasii'atun fadlun ribo haddii al ribo fadli la yidhaahdo oo maxay ah waa ribada dheeraadka ah ee qof ta hadda sheegaynoo kale wey qof baa shay ku siiyey shaygii wax ka badan baad ka siisay isagaa waxa faahfaahin doonee wa nasii'atun iyo ribo dibudhig ah nasii'adu waa dibudhigidda in qofkii ribo fadliguna wax markaa la kala guddoomayo la kala badiyo laba shay oo isku mid ah oo la kala iibsanayo o lakala badinayo nasii'aduna waa laba shay oo la kala iibsanayo laakiin dib dib laga bixinayo oo dib le markaa dibka bixintaasi kororsiimo iyo dheeraad uula socdo taasaa la yidhahdaa taa wey marka waa tuu lahaa xadiidkii usaamat ibnu zayd laa riba ilaa fi nasiia <coughs> riba maba jirto aan nasii'a ahayn adaabidu haani daabidka labaad yajri ribaa riba waxay ku socotaa fil ahmaani lacagaha oo meelaha ay ribadu geli karto waa lacagaha kow wa fii kulli makiilin wax kasta oo la galaamo la galaameeyo galaan lagu miisana haddii aan la ribadu waa gashaa aw mawsuunin ama la miisaamo miisaan la saaro kaasoo madcuumin la cuno wax kasta oo la cuno ama miisaan ha la saaro ama galaan ha la daro ribadu waa gelaysaa lacagihiina ribadu waa gelaysaa waayo lacagtu dee waxay u gelayso nebigaaba sheegay iyo dahabkaba salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh amaga dee atmaanta kule waa dahabkii iyo lacagtii buu ujeedaaye oo waayo dee nabigu waatuu adahabu bidahabi riban dahab dahab lagu iibiyey muxuu yahay waa ribo ilaa haaan wa haaan hoo iyo hoo mooyaane in laskale kala guddoomadee sidan iyo sidan mooyaane oo la kala qaato mooyaane wlfidau bilfidai riban ilaa haan wahaan riba riba lagu iibiyana lacag lacag lagu iibiyo ribay noqonaysaa in markiiba la kala qaato oo lacagtii la kala guddoomo mooyaane ciladu dee lacagtan isku midka ah ee la kala kordhinayo ayaa la diidaya culimmadu waxay isweydiiyeen ashyaadan hadda uu sheekhu halka ku qoray ee lacagaha iyo raashinka la cuno ee miiska iyo galaamaynta labadaba loo adeegsado midna la galaamo midna la galaameeyo midna la miiso miisaan la saaro labada waa isla miis midbaba dee kan la kala galaamaynayan waa miis gaaroo lagu yaqaano dee lagu miiso oo kanna waxa weeyaan waa galaameyntaasoo waxa hore waa miisaanoo dee dhagxanta saa la saarsaaraya xajaartasaa lagu miisaamaya culimadu waxay leeyihiin masaladatan ribadu lacagta haddii aan la idmaayo wixii aan ahayn ma geli kartaa oo dahab iyo idmo wixii aan ahayn ahlucilmiga qaar waxay leeyihiin ribadu maba geli karto lacagta marka laga yimaado lixdii qodob ee xadiidkii uu sheegay ee rasuulku salawatullahi wasalaamu calayhi mooyaane sidaa waxaa qaba abu daauda aahiri abu daauda aahiri isagu saasuu qabaa inaan ribadu aanay geli karin sideeda lixdaa qodob ee xadiidku sheegay mooyaane oo lixdii qodob waxay ahayd dahab dahab lagu iibiyo iyo fido fido lagu iibiyo iyo burbur lagu iibiyo iyo shaciir shaciir lagu iibiyo timir timir lagu iibiyo milix milix lagu iibiyo lama ogola oo haddii alidma waa inay isku midna yihiin isna la eg yihiin gacanka qaad iyo gacangelid gudoon gogola gudihii ah in lagu kala qaato laakiin haddii ay asnaaftu iskhilaafto inay kala asnaaftii waxyaalihii la kala iibsanayay ee laysku iibinayay haddii ay kala duwanaadaan waxa weeyaan sidii la doono ayaa loo kala badin karaa laakiin shardi maxaa u ah in golaha lagu kala qaato halkaa fahm hadda dahabkii dahab haddii lagu iibinayo lama kala badin karo somaynan odhan lacagtii haddii lacag lagu iibinayo oo labada lacag yow ee laysku iibinayo isku mid ay yihiin lama kala badin karo laakiin haddii maalan labada shay ee laysku iibinayo ay sinfigooda iyo noocooda uu kala duwan yahay waa la kala badin karaa intii la doono masaladaas marka ti waa ka fududa soo maa intii la doono la kala badin karaa laakiin maxaa iyadana u shardi ah in golaha lagu kala qaato oo aan dib loo dhigin maalan dolarka iyo soomaaliga so laba lacagood maaha boqol dolar baa waxaa lagu bedelanayaa laba milyan iyo ziyaado keebaa badan lacagta hadda marka loo fiiriyo labadii milyan iyo ziyaadada sii badan soo maaha marka dee lacag ahaan waa kala badan yihin sooma midna waa laba milyan iyo boqol kun kaba soo qaad adna boqol dolar baad bixis marka rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayhi faida ikhtalafat hadihi اlasnaaf haddii asnaafta iyo waxyaalaha noocyada hadday iskhilaafaan sidii aad doontaan u iibiya bu nebigu sal ala sm intii doonaan la kala badin karaa intii la doonaan la kala badin karaa laakiin maxaa shardi ah idaa kaana yadan biyadin bu nebigu sal l alay slam haddii ay tahay gacan gacan ka qaadanays koo oho waxaa marka ribada soo gelaysaa qof baa odhanaya boqolkan doolar haddii ala idmaayo boqolkan doolar ii sarifo boqol kun istiisii ama laba boqol oo kun waa degdegsanahay hadda inta aad sarifayso xidhayso lacagta ma sugi karee oo intaad isii sarifto labadaa boqoloo kun istiisiiyo hadhow kala bax waa ribo haddaad tidhaahdo lacagtaa bacdaa iigu xidho markaad sarifto bacdaa iigu xidho boqol kun iga sii waa ribo haddaad tidhahdo waa ku soo marayaae